بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد waxaan ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga labiyo soddonaad aniga dabcadaydan oo kale haddaad haysatiin tusaalaha ama nambarka saddexaad waqaala fi lmashiib waqaala fi lmashiib أول بدء المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعر مثل الحريق العظيم تبدأه أول صول صغيرة الشرر ninkani wuxuu ka hadlayaa cirada cirada markuu ka hadlayana tashbiihii aynu soo dhiganaynay ayuu tusaalaha ku soo qaadanayaa ciradii oo tashbiiha uu ku tusaalaynaya ayuu keenayaa wuxuu idhi awalu badi lmashiib cirada bilowgeega hore waaxidatun waa midh ama xabad ciradu xabad bay ka bilaabataa tushcilu waxay shidaa ama ay horisaa maa jaawarad waxa jaarka la'ah oo min ashacari tima ah timihii ku xigay ayay kolkaa dhammaan wada gubaysaa buu ku yidhi xabaddaa cirada ee qofka ku soo dhigtay milu lxariiqi waa daboo kale alcadiimi weyn tabda'uhu bilowgiisuna awalu sawlin boodadiisa koobaad sakiiratu sharar waa xabad dhimbiil ah oo yar ayuu ka kacaa dabku kolkaa cirada iyo madaxaagaa cadinaa hal tin oo kugu dhigtay ayuu ka kacaya haddaba haddaan ninkan eegno habkuu u hadlayo waxaa jiri jiray qadiyad in badan laga doodi jiray berigii hore ama laga murmi jiray oo runtii ragga suugaanyahanka carbeed oo dhan aad iyo aad dareenkooga u kicisay ayaa jiri jirtay waxay ahayd taasina cirada niniba sibuu u dhigi jiray cirada ninkani wuu cabanayaayo cirada wuu ka cabanaya wuu ka naxayaa markaa xabad ciri hadday kugu soo dhigto wuxuu ku leeyahay way kuu dhammaatay intii kalena deg deg bay u raacaysaa rag baa u jawaabi jiray oo odhan jiray ciradu sidaad mooday ma aha sida gabayaagii odhan jiray oo kale gabayaagii odhan jiray oo kale wax lala yaaba maaha inuu qofku ciraysto laantuba waxay qurux leedahay markay ubaxaysato kolka ragguba waxay qurux leeyihiin markuu ciraystaan buu ninkaasina hadalka udhigaya oo saasuu dhigaya waa ragga iyagu cirada difaacayey mar ee cirada qiimaha u arkayey weeyaan gabaybu ku kalaa u jawaabayoo lahaa low ra'a allaahu ana fi shaybi khayran jaawarathu labraaru fi lkhuldi shiiban hadduu ilaaha raxmaankii buu yidhi cirada uu ku og yahay wax khayra janoolayaasha dadka jannada joogaa ciroolayaal noqon lahaa ahlu jannuhuba ciroole maaha buu yidhi kaa kale kolkaa ciraduu doonayaa inuu yidhaahdo waa de wax lagu garanayo almuhim kolkaa raggaasoo dhani waxay isku hayaan ciradu waa da-as lagu garto sababta gabaygooga kicisay qofku inuu da yahay waxa lagu gartaa waa cirada bay yidhahdeen maaha sax ragba waxbay yidhahdeen qolo kalea tihi oo waa bidaarta bay yidhahdeen hadday bidaari kugu soo dhigto waa da'dii way ku haysaa qolaba waxbay yidhahdeen waxa ugu dhadhow baan filayaa qolada tidhi qofka da'daa ah waxa lagu gartaa suxuurta qufacaa bay yidhahdeen qofku hadduu suxuurta qufaco qoladaasaa ugu dhadhow taasaa ugu saxsan baa la odhan karaa qofku hadduu suxuurta qufaco waa da isaga kaasi waa sax kolka qof caafimaad qabo oo sidiisa iskaga fayow bay u jeedaan maaha qof buka markay leeyihiin qofka suxuurta qufaca awalu bad'i lmashiibi cirada bilowgeega waxa ugu horeeya waaxidatun waa midh tushcilu waxay shidaa maa jaawarad waxa hareeraheega ah oo min ashacari timaa timaha ku hareeraysan ayay shidaysaa mil lxariiqi waa dab alcadiimi weyn oo kale tabda'uhu bilowgiisu ama bilowgeegu bilowgeegu waa dab weyn oo kale awalu sawlin boodadeeda koobaad sagiiratu sharari waa dhimbiil yar ayay ka bilaabanaysaa oo meel ku dhacday ayay ka bilaabanaysaa halkaa tashbiih baa ku jira tashbiiha ku jiraan waxaan filayaa inuu cad yahay oo waxba uuna inooga baahnayn inaan taxliilino kolley kitaabkuna uu kuu taxliilinaya ka mushabbaha ah ka mushabbahunbihiga ah ka aadaatu tashbiiha ah ka wajushabaha ah intaba kitaabkuu kaaga shaqaynaya wa qaala aakhar nin kale ayaa isna gebay tiriyey wuxuu yidhi taqalladat min layaali wahya mudbiratun kaannanii saarimun fi kafi munhazimin taqalladatnii waxa igu dayday buu yidhi oo igu dayanaysa allayaali habeenadii ayaa igu dayanaysaa wahya mudbiratun iyadoo sii jeeda habeenadii oo sii jeeda waa wakhtigii oo dhammaad ah ayaa anigii i arkaysa oo kolkaasay anigii igu daydeen habeenadii buu yidhi isagaa odaya isagaa dhallinyar ah laakiin wakhtigiisii baa gaboobay wakhtigiisii buu leey wakhtigiibaa ayaa tegey isagu waa dhallinyar wakhtigiisiina waa moodaaba buu yidhi markaan eego iyo wakhtigaygaa tegey saarimun inaan seefahay seefta oo fii kafi munhazimin nin jabay qacanta ugu jirta nin jabay nin meel ka jabay maaha macnuhu nin dagaal lagu jabiyey seefuu sitoo kalunbaad imoodaa buu yidhi kolkaa wuxuu leeya anigu waan fiicanahay waan iska da'yarahay oo dhallinyar baan ahay siday seeftuba qiimo u leedahay laakiin seeftaa maxaa qiimihii ka qaaday waxaa ka qaaday qof jabay bay qacanta ugu jirtaayo fulay baa haysta ula cararayaa uun kolkaa wuxuu leeyahay aniga laftarkay waan iska da da'yaraadee wakhtigaygii ayaa tegey kolkaa wakhti tegey baa anay kaxeeyey buu leeyahay markaa oo oday iga dhigay taqalladatni waxaa taqliid igu sameeyey iyo dayasho allayaali habeenada ayaa taqliid igu sameeyey wahya mudbiratun iyada oo sii socota oo sii jeeda kaannanii waxaabad i moodaaba buu yidhi saarimun seef seefta oo fii kafi munhazimin nin jabay qacantiisa ku jirtaa waad aragtaa baanu malaynaya halkaa tashbiiha ku jira iyo siduu u shaqaynaya markaa wa qaala tacaala ilaah baa aayad qur'aana ku yidhi innamaa mahalu lxayaati dunya nolosha gaaban tusaalaheegu kamaa-in waa biyo oo kale biyaha oo anzalnaahu aanu soo dejinnay min asamaa'i samada aanu ka soo dejinnay oo fakhtalata uu ku darsamay bihi bisababihi biyaha sababtiisa nabaatulardi dhulka nabaadkii ka soo baxayey ayaa isku darsamay oo mimaa yakulu naasu dadku waxay cunayeen ah walancaamu iyo xooluhu waxay cunayeenba ah xataa idaa akhadat ilardu dhulku markuu qaatay zukhrufaha quruxdeedii markuu dhulkii qaatay oo wazayanad ay aad iyo aad u soo qurux badnaatay oo wadanna ahluha dadkeegii ay u maleeyeen annahum qaadiruuna inay karayaan calayha adduunyadii inay karayaan ayuu ataaha u yimid amruna amarkayagiibaa u yimid leylan habeen ow nahaaran amase maalin fajacalnaaha waxaanu ka dhignay markaa xasiidan burbur baanu ka dhignay waanu baabi'inay kaan lam taqna inayna ku oolin baaba la moodaa bilamsi shalay shalayba inayna beertani jirin ayaa la moodaa ilaah aayaddan qur'aankaa subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu soo qaadanayaa rabbi tusaale adduunyadaa laynoo tusaalaynayaa iyo qiimaheegu wuxuu yahay adduunyada ayaa laynoo tusaalaynayaa iyo macnaha adduunyadu ay tahay isba tusaalahanna waa tashbiihu tamhiili baa lagu soo qaatay in badan baa qur'aanka aynu ku aragnaa oo axaadiidta nebiga aynu ku arkaynaa oo sugaanta carabiga aynu ku arkaynaa tusaaluhu macnaha uu samaynayo iyo wuxuu inoogu fadhiyo ilaahay baa yidhi nolosha gaaban alxayaad waa la garanayaao waa nolosha addunyaa culimmadu kolley laba macnay ku fasiraan addunya qole waxay idhaahdeen addunya waa ismu tafdiil oo muanaoo min aladna buu ka yimid min aladna ay alqariib waa shayga kuu dhow markaa aw ilaqrab shayga kuu dhow baa la yidhaahdaa addunya ama waa tii cumriga gaabnayd weeye ee maalmaha ahayd culimmada qaarkood waxay addunya ku macneeyaan way cumri gaaban tahay ma yidhaahdiine waa ay addania bay yidhahdeen addania tii liidatay waa alxaqiira markaa kolka alxayaat addunya markaad aragto laba macno ayaa kuu siman inaad ku macnayso noloshii xaqiirka ahayd ee liidatay iyo inaad ku macnayso noloshii gaabnayd ee wakhtigeeguba uu koobnaa noloshu wayna gaaban tahay wayna liidataa nolosha halkan lagu haystaa ilaahay nolosha ayuu markaa haddaba tusaale inaga siinaya wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa maalu lxayaati dunya nolosha gaaban tusaalaheegu amase nolosha liidata tusaalaheegu kamain waa biyo oo kale biyo ayuu ilaahay ku tusaaleeyey biyaha oo anzalnaahu aanu ka soo dejinay min asamaai samada aanu ka soo dejinay waa biyo aanu cirkaa ka keennay oo kale buu ilahay yidhi noloshu fakhtalada waxa isku biiray oo isku darsamay oo afka isla wada galay bihi bisababi almaa'i biyaha sababtood nabaatul ardi dhulka wixii ka soo baxayey dhulka nabaadkii ku yaalay ayaa biyahaasi markay dhulkii ku dhaceen afka isla wada galay cagaarkii iyo dhirtii iyo laamihii wixii ayaa afka isla wada galay marqura oo mimaa yakulu naasu dadku waxay cunayeena waa xabxabkii waa timirtii waa cinabkii waa liintii waxalla waxay dadku cunayeen oo dhan waa beeri afkay isla wada galeen biyahaasaana soo saaray walancaam iyo xooluhu waxay cunayeen nimcoolaydu waxay cunayeen oo cagaarkii iyo geedihii iyo wixii kaloo dhan ee la garanaya xataa idaa akhadat ilardu dhulku markay qaadatay zukhrufaha quruxdeedii dhulkiibuu ilaahay ka dhigayaa inan yaroo aroosa oo kale oo dhar qurqurux badan soo xidhatay oo soo labisatay xataa idaa akhadat ilardu dhulku markuu qaatay quruxdiisii zukhrufaha quruxdeedii markay qaadatay oo wazayanad ay soo xaragootay oo wadanna ahluha ka warran sidaad u farxaysaa marka illi noloshii way iswada gaadhaye wadanna ahluhaa dadkeegii ay u maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna calayha inay karayaan alla idhahe maalbaad yeelateen bay is yidhaahdeen hantibaad yeelateen bay is magac baad yeelateen bay is waxbaa iskugu wada hagaagay mar alla marka ay halkaa marayaan ayuu ataaha u yimid amruna annaga amarkayagii ilaahay halaagiisu waa kun fa yakuun ayaa u yimid buu idhi isgaadhay ee dharaga ah ayuu halaagayagii u yimid leylan habeen buu u yimid aw nahaaran amase maalin buu u yimid fajacalnaaha waxaanu ka dhignay nimcadii biyuhu ay soo saareen xasiidan burbur baanu ka dhignay wax burburay oo baaba'ay ayaanu ka dhignoo la gooyey kaan tadna inayna ku oolin baaba la moodaa bilamsi shalaydii gaabnayd lamaba moodo dhulkani inuu shalay cagaar lahaa dhirtani inay shalay fiil lahayd dhulkani inuu shalay qurux lahaa lamaba moodaba waa siiga dhacaysa uun iyo dabayl baanu ka dhignay buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala akri haddaba aayadda qur'aanka u fiirso tashbiiha ilaahay uu kaala hadlayo noloshaadan waxaad haysataa dhallinyarnimo waxaad haysataa caafimaad qab waxaad haysataa maxaanku idhaahdaa hanti waxaad haysataa maxaanku idhaahdaa eh, nabadgelyo ammaan moraal fiicni waxyaaba badan baa iskugu kaa wada hagaagaya markii nimcadii alla markay nimcadii aad istidhaahdo waa waxbaa kuu dhammaystirmay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa wax kaaga imanaya xagga alla markuu wax kaaga yimaado wixii aad haysatay oo dhan ayaa mar qura lagaa dhex siibayaa ama lagaa dhex qaadayaa markaasaad eber adigoo ah aad isarkaysaa aayaddaa qur'aankii waxay tilmaamaysaa bay culimmadu yidhaahdeen adduunyada inaad ka dhimanaysid markaad ugu farxadda badan tahay u fiirso mar alla marka aad istidhaahdo waxbaad isla heshay waxbaa isku kaa gaadhay uunbaa bahasha lagaa dhex qaadaya oo lagaa qabanaya oo markay isleedahay waxbaa isku kaa gaadhay inamaa sidaa dee ilaahayba biyihii wixii nimcadii ay soo saareen oo dhan uu intuu balaayada ugu sii daayey uu dabaysha uga dhigay haddaba culimo halkan markaynu yaro macnayno aayaadkan kolley ereyaa ku jira balaaqo aad u badan xambaarsan tashbiiha kasakow balaaqo aad u ballaadhan ereyo xambaarsan baa aayadda ka dhex muuqda si toosa ah. waxaynu arkaynaa marka nimcada isgaadhay aynu ka hadlaynay iyo adduunyadan barwaaqadeeda markaynu ka hadlaynay ilaahay dhulka laftiisa ayuuba ka dhigay inuu soo xaragooday waxay culimmadu sidaasay u eegi jireen waxay odhan jireen waxaa la moodaa bal dhulka qoslayo eega bay odhan jireen ubaxu markuu afka kala qaado ee dhirtu ay giriinka tahay ee quruxda iyo qiimuhu uu iswada gaadho waa qiimaha waxa la cibaaraynaya xataa idaa akhadat ilardu zukhrufaha dhulkiibaaba qof iska noqday markaa isagaaba qaadanaya oo guranaya oo kala doordooranaya quruxdii iyo dhirtii iyo cagaarkii wadanna ahluha dadkii ku noolaa waxay maleeyeen shaka lama odhan shakigu waa shaygan aad moodaysaa markuu daciif yahay danni haddii lagu cibaareeyo waxa weeye markaad aaminto wa danna ahluhaa dadkeegii waxay aamineenba intay maleeyeen bay aamineen annahum qaadiruuna calayha inay isku gaadhay ay awood u yeesheen ay dhaqaale kula soo baxaan ay adduunyadan kusii noolaadaan ay kusii maamulaan ataaha amruna halaagayagii lama odhan amarkayagii ayaa yimid buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ataaha waxa u yimid amrunaa annaga amarkayagii ayaa u yimid laylan balaayadu waxay sii khatarsan tahay baa la yidhaha habeenkii markay dhacdo dhulgariirada iyo musiibooyinku habeenkii markay dhacaan ayay khatar sii tahay baa la yidhahdaa ataaha amrunaa laylan ilaahay saasuu habeenka usoo hormariyey inta badan habeenka maskaxdaadana moog oo maqan waxaa la yidhaahdaa maskaxdaadu markay soo jeedo inta badan waxa kugu dhacaasaa inuuna kuu dhimin baa laakiin haddaad maqan tahay waa khatar adoo sii jeeda hadduu qofku feedho ama ku gujiyo gujadaasi kaasoo hai mayso maskaxdaada meel adag bay naftaada meel adag bay ka gaadhaysaa laakiin adoo soo jeeda haddii lagu feedho inayna wax weynuna ku yeelin baa la arkaa kolkaa leylan saasaa loo hormarinaya musiibadu markay sii khatarta tahay waa marka habeenka ay timaado ow nahaaran ilaahay wuxuu uga dambaysiiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa musiibada ilaahay uu insaanka ku keeni karaa inayna habeenuun dhicine maalinna ay dhici karto ayaa lagu sheegaya kolkaa waa laxda min alaxdaaduun fajacalnaaha fadu maxay tilmaamaysaa degdeg bay tilmaamaysaa fadu isba af carabiga degdeg bay tilmaantaa fajacalnaaha degdeg ayaanu uga dhignay xasiidan wax baaba'ay oon jirinba kaan lam tagna bilamsi waxaabad moodaaba dhulkani shalay inuuna cagaar lahayn maxaa talow bilamsi loo soo qaatay shalaydii ugu dhoweyd ayaabad mooddaa inayna waxba ku ilan astaamiiyo aaaar baa sii hadha shayga markaa meesha wax laga saaro calaamadaa kusii hadha calaamadana lagagama tegin weeyaan shalay inay wax ka baxeenba lama moodo tashbiih baa halkaa ardayow ku qoran tashbiihaasi waa tashbiihu tamiili waad aragtaa baan u noocay ugu hadashay wa qaala saaxibka liila wadimna kitaabka kaliila wadimna la yidhaa ninkii qoray waa kitaabkii aynu nidhi waa sheekadii diin iyo dacawo jiray baa ugu dhadhow kitaabkaa ninkii qoray wuxuu yidhi kitaabka kaliila wadimna la yidhaahdaa ninkii qoray wuxuu yidhi markuu hadlayey yabqa baaqi buu noqoni asaalixu ninka wanaagsan oo min arijaali ragga ihi saalixan isagoo saalixa qofka wanaagsani qof wanaagsan buu ahaan xataa yusaaxiba ilaa intuu kala saaxiibayo faasida nin liita ilaa intuu nin liita la saaxiibayo fa idaa saaxabahu nin liita markuu qofkii wanaagsanaa la saaxiibo fasada wuu fasahaadayaa tashbiih buu keenay markaa milu miyaahi webiga webiyaasha biyahoogo kale weeye takuunu cadbatan macaan buu webigu noqonayaa xataa tukhaalita ilaa intuu ku biirayo maa albaxri badda biyaheega webigu iyo dooxyada biyahoogu waa macaan ilaa intay badda ku biirayaan fa idaa khaaladatu markay badda ku biirto maluxad dhanaan bay isku beddelaysaa biyihii macaanaabaa dhanaan noqon ninka wanaagsani waa nin wanaagsan ilaa intuu kala saaxiibayo qof xun sidaa biyaha oo kale weeye wa qaala waxaa kaluu yidhi isla ninka kitaabkaa qoray man sanaca ninka sameeyo macruufan wax wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaanayo licaajili ljaza kiyoo adduunyo ku doonaya haddaad shay wanaagsan oo aakhare lagu rabay aad adduunyo ku doonto ood istidhaa adduunyo ku doon fahwa ka mulqi lxabbi waa nin raashin u daadinayo oo kale litayri shimbiraha laa liyanfacaha inuu shimbiraha dhergiyo uguma daadinayo bal liyasiidaha bihi inuu ku uwaadhsado ayuu ugu daadinaya camalka aakhare looga jeedo hadaad adduunyo ku doonto waxaad ka dhigan tahay oo kale uun nin shimbiraha hadhuudhu daadinaya oon islahayn shimbiruhu ha ku dhergaani ku qabso un isleh ku qabso un isleh kolkaa waa tashbiih tashbiiha ku jiraa waa tamhiili markaa wa qaala albuxturi nin buxturi la odhan jiray baa gabay tiriyo wuxuu yidhi wajadtu nafsaka min nafsii bimanzilatin hiya almusaafaatu bayna almaa'i waalraaxi وجدت نفسك من نفسي بمنزلة هي المصافات بين الماء والراحي مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون ninkani gabayga markuu tirinayey waxaa jira carabtu ninkani waa nin muslima welibana wakhtigii dawladdii cabaasiyiinta nin noolaa weeyaa ninkani kolkaa gabaygan uu tirinaya habbuu uga jeedaa lakiin waxbuu ku soo qaadanaya wuxuu arkay ninuu aad u jecel yahay wuxuu yidhi war niyow labadeenna sidaan kuu jecelahay buu yidhi waxaad mooddaa jidhkuuni inuuna kala duway waaban midaysanahayba buu yidhi akhlaaqdeenna dhaqankeenna maxaanku dhaha dareenkeenna shucuurkeenna naxdinteenna farxaddeenna war inaan midaysannahaaba la moodaaba buu yidhi maasha allah kolkaa in itixaadka kolkaa labada qof ka dhaxeeya ayuu tashbiihan soo qaatay wuxuu idhi wajadtu waan helay ama waan ogaaday nafsaka naftaada min nafsii naftayda xaggayga bimansilatin darajo manzilo ayaan isku joognaa buu yidhi labadeenna nafood hiya almusaafaatu ah inaan isku saafi nahay oo isku saafi aynu nahaynu caadi u itixaadnay musaafaadka iyo isku saafi ahaanshaha bayna almaa'i biyaha iyo waraaxi khamrada u dhaxeeya biyaha iyo khamrada waxa ka dhaxeeyo oo kale ayaa inaga dhexeeya buu yidhi markaa kolkaa biyaha iyo khamradu bal hadda eeg miyay isdiidaan mise khamradaba biyaha laga sameeya khamradaba biyaha laga sameeya kolkaa wuxuu ku leeyahay khamrada iyo biyuhu siday isku shay qura u yihiin oo kale oo wax isku jira la kala saari karaynin haddaad tidhaa iminka khamradaasaan kala saaraya amase biyahaasaan kala saaraya marnaba suurtagal ma aha halkaasaan inaguna isku joognaa buu yidhi markaa kelmadda raax ah raax khamrada weeyaan raaxa haddii laakiin ta ad ku darto ood raaxatun tidhaa waa calaa cashaa intaa yar baa raaxatun la yidhaah marka ta'da lagu daro raax waa khamrada raaxatun haddii la yidhahna waa calaa casha wajadtu waan helay nafsii aniga nafsaka naftaada min nafsii naftayda ayaan ka helay bimansilatin derajo hiya almusaafaatu in saafi laysku noqdo ah oo musaafaatkaasi ka bayna almaa'i biyaha iyo waraaxi khamrada ka dhexeeya ah wa qaala waxaa kaluu yidhi abutamaam ninkii la odhan jiray fii muqaniyatin mid heesaysa oo tuqanii bilfarisiya afka farisiga ku heesaysa ayuu arkay ma garanaya marka afka eraanigay ku heesaysa laakiin ma garanayo alla waxay leedahay gabayganuu tiriyey waa abutamaam walam afham macaaniiha walaakin warad kabadi falam ajhal shajaaha habituka ananii acmaa mucaanaan yuxibu alghaaniyaati walaa yaraaha wuxuu yidhi walam afham ma fahmaye buu yidhi macaaniiha gabadha gabaygan ay tirinaysa heesteedan macniheyga ma fahmaye buu yidhi walam afham ma fahmayo macaaniiha inantan waxaan ay tirinaysa macniheygaba walaakiin ha ahaatee warad inantani waxay dab ka shiday buu yidhi kebedi aniga laabtayday dab ka shiday buu yidhi falam ajhal haddaba jaahil kama ihi shajaaha tayar werwarka haya inay werwaraysun baan garanayaa way heesaysaayo heesteedii waxay leedahayna ma garanayo keliya waxaan garanayaa unbu inay werwarayso qof werwarayuun iga dhee buu yidhi intaasaanan jaahil ka ahayn fabitu aniga laftarkaygu waxaa noqday buu yidhi kaannanii waxaabad ii mooddaa acmaa mucanan mucanan waa nin daalay acmaa mucanan nin indhoola ah oo daalay oo kalaan indhoolo daalay oo kalunbaa noqday buu yidhi indhoolanimada xaggu iskaga dhigayaa waxa weeye hadalkeegan aanan macnayn karaynin buu yidhi oon ka indhala ahay daalkana sababtuu u sheeganayaa waxaan doonayaa buu yidhi inaan inantan hadalkeega fahmo kolka waan ku daalay sidaan u raadinayay baan ku daalay buu yidhi ilan afkeegiiba ma garanayee fa bitu waxaa noqday ka'annanii waxabadii moodaaba buu yidhi acmaa mucanan indhoole la daaliyey oo yuxibbu jecel alkhaaniyaati kuwa heesa walaa yaraaha ana arkaynina waan jecelahay inaan arka laakiin ma arkayo buu yidhi tashbiih baa ku jira walam afham ma fahmi karayo macaaniiha waxa tirinaysa macnaheega walaakiin warad waxay shiday kabadi aniga beerkayga ayay shiday falam ajhal haddaba jahli kagama jiro shajaaha warwarka haya fabitu waxaa noqday aniga laftarkaygu kaannanii waxaabad imoodaaba acmaa mucanan indhoolel daalay ayaabad imoodaa inaan ahay yuxibu jecel alhaaniyaat kuwa heesaya oo walaa yaraaha aan arkaynin tashbiih baa ku jira tamiiliya ninkaasi hadalkaa uuna fahmaynin ayuu indhoole iskaga soo dhigay waad aragtaa wa qaala wuxuu yidhi waa isla isagii abutamaam waa ninkii riinulmaxbasaynaynu u naqaanay bay ka tirinayaa caaqin caaq ah saaxiib caaq ah saaxiibka caaqihi waxa weeye qofka dusha sarena kaa salaama hoostana aan saaxiibka kaala ahayne xumahaaga ku farxa kaasaa la yidhaha saaxiib caaq ah baa kolkaa saaxiib caaq ah ayuu doonaya inuu gabay u tiriyo ama uu gabay ka sheego gabayga inuu tiriyey markaa inii wa iyaaka kasaadii ra'aa nahlan wa duunahu huwatun yakhshaa biha talafa ra'aa bicaynayhi maaan caza mawriduhu walaysa yamliku duuna almaa'i munsarifan gabayga inuu tiriyey markaa inii waiyaaka kasaadiira'aana halaan waduunahu huwatun yakhshaa biha talafaa ra'aa bicaynayhimaa an caza mawriduhu walaysa yamliku duuna almaa'i munsarifaan mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun innii aniga buu yidhi iyo wa iyaaka adigu war aniga iyo adigu ka saadiin nin ooman oo kale ayaynu nahay nin ooman oo kale ayaynu nahay ninkaasoo ra'aa arkay nahalan ceel biyo macaan nahalan ceel biyo macaan oo laga cabayo ayuu arkay wa duunahu ceelkaa biyaha macaanna waxa ka sokeeya huwatun waraar baa ka sokeeya ama gedi dheer baa ka sokeeya huwa waa meesha jeexane aadka u dheer ama god oo kale waduunahu waxa ka sokeeya huwatun waraar ama geri baa ka sokeeya yakhsha bihaa wuxuu ka baqayaa atalafa inuu ku geeriyoodo inuu ku dhinto ayuu ka baqayaayo waraarkan ma dhaafi karo ra'aa bicaynayhi labadiisa indhood wuxuu ku arkayaa maa'an biyo ayuu arkayaa biyaha oo caza uu qaali yahay mawriduhu inuu ku arooraa biyaha ma soo cabbi karayo maxaa u diiday biyaha inuu soo cabo dee waraar ka sokeeya iyo gebi iyo god walaysa yamliku mana awoodayo duunalmaa'i biyaha meel ka sokaysa munsarifan inuu ka noqdo biyaha isagoon cabinna ma karayo inuu noqdo oo sakaraad buu dhimanaya kolkaa ninkani wuxuu arkay saaxiibkiibuu ku ogaaday inuu caaq yahay ama qof xun inuu yahay buu ogaaday markuu ogaaday saaxiibkii qof xun inuu yahay wuxuu is yidhi go'aanso inaad ninkan jarto ood goyso haddana baa siin waayey isaga dhexdiisiibuu kolkaa dagaal ka bilowday dagaalkaasina wuxuu ku saabsan yahay ninkan go iyo goynin buu ku saabsan yahay kolkaa arrinkaa uu u dhaqaaq joogsanayaa ma goysaa mayaha goynin kolkaa tusaalaha noqnoqodka qalbigiisaasi uu samaynayo ayuu tashbiih u raadiyey oo wuxuu yidhi waxabaad moodaaba nin oomanoo biyo helay biyahana god weyni uu ka sokeeyuuna mari karaynin ku dhaqaaq buu isleeyaho godkiibuu arkaya ka noqo buu isleeyahayoo naftiibaaba ka baxaysa oon halkaa unbu ka noqnoqonaya aniga iyo adiga markaan tusaalahayga eego ninkaa oominee biyaha helay ee godku ka sokeeyo kalun baan ahay buu yidhi innii aniga iyo wa iyaaka adigu ka saadii nin ooman oo kale ayaynu nahay kaasoo ra'aa arkay nahalan ceel biyo macaan oo waduunahu sokadiisa sokana uu yahay huwa tungod weyni oo yakhshaa biha uu ka baqayo atalafa geeri ra'aa bicaynayhi labada indhood wuxuu ku arkay an biyo ayuu ku arkay biyaha oo caza qaali uu yahay mawriduhu inuu ku arooraa walayse ymliku mana hananayo duuna almaai biyaha meel ka sokaysa munsarifan inuu noqdo lagama yaabo inuu noqdo buu ku leeyahay tashbiiha tamhiili baa halkaana ku jira wa qaala tacaala ilaah baa yidhi aayaddan qur'aanka ah maalu ladiina kuwii maalkoogu yunfiquuna bixinayay amwaalahum hantidooda fii sabiili illaah ilaahay dartii u bixinayey ka maali xabatin firiyoo kale ayaad moodaa ambatad soo saartay sabca sanaabila toddoba naas ayay soo saartay fii kulli sumbulati naas kastana waxaa ku dhex yaalla miatu xabatin boqol firi baa ku dhex taalla wallaahu ilaahay yudaacifu wuu sii laablaabaa oo boqolkaba wuu ka badiyaa liman yashaa ciduu doono wallaahu ilaahay waasicun caliim naxariistiisuna way ballaadhan tahay cilmigiisuna waa daqiiq waxaad la socotaa ardayow aayaddan ilaah subxaanahu wa tacaala dadka samafalayaasha waxa ay bixinayaan iyo abaalka ay ku helayaan adduunka ma arkayno nin sadaqa la baxay ama ixsaan sameeyey adduunka miyuu inoo muuqdaa wuxuu helayo inooma muuqdo adduunka wuxuu helayo laakiin maadaama oo wixii uu helayey aakhare uu helayo aakharana iminka indheheennii ay ka maqan tahay tashbiih waa in laynoo sameeyaa waxaynu garanayno waa in laynoogu tusaaleeyaa waxa aynu garanayno ayaan markaa ku tusaale qaadan doonaa kolkaa ilaah baa tusaale tashbiiha usoo qaatay oo wuxuu yidhi maalu ladiina kuwii maalkooga iyo tusaalahoogu aladiina ismi mawsuul baa lasoo qaatay sababta loo soo qaatay haddii la magacaabi lahaa oo hebel abibakar iyo haddii la odhan lahaa ilen muxsiniintii muslimiinta abibakar iyay ahaayeen cusmaan iyo raggii ragga ahaabay ahaayeene haddii abibakar iyo cusmaan la soo qaadan lahaa aayaddani keligoodun bay ka hadli lahayd kolkaa lama magacaabo qof marka la doonayo shaygan xukunkani inuu yahay xukun ay ummaddu wada leedahay lama magacaabo hadda sababta waxaa laga yaabaa inuu qof lahaa abibakar oo kale ama raggii lamidka ahaa kolkaa maadaamuu sababta qof leeyahay aayaddu ay ku soo degtay ama ilaahay uuga hadlayo lama magacaabo hebel lama yidhaah haddii kale xukunka hebelkaa unbaa qaadani sifaa la sheegaa kolkaa kuwa waxaa samaynaya baa la yidhaahdaa markaasuu arrinku caam noqonaya ummaddu ay wada leedahay maalu ladiina kuwii masalkoogu yunfiquuna bixinayay amwaalahum hantidooda ayada laba qodob baynu ka faa'iidaysanaynaa kelmadda yunfiquuna ah, waxaan ka faa'iidaysanaynaa waa mudaaricoo mar uun kuwa bixiyo maaha mar qura unka bixiyo maaha waa maxay waa yunfiquun kuwa bixi waxaa la yidhaahdaa qofka ilaahay hadduu sadaqada ka aqbalo astaamo lagu garto ayaa jira jeebkiisu haba madhnaadee wax bixinta kama kama ma daayo baa la yidhaahdaa adoon waxba haynin unbaad arkaysa adoo jeebka gacanta geliyey kolkaa qofka muxsinkaa ah ee sadaqadiisu ay maqbuulka tahay ma aha inaad mar uun wax weyn bixiso waxa weeye waxaa yar waxa weye iyadaa iswadata cibaadadoo dhani waa noocaasoo kale iyadaa ibaad way isjiidataa way isjiidataayo khayrku khayrka isagaa jiita siduu ilaahay u yihi aayibaatu liayibiin kolkaa yunfiuun waa wey waa caadadooda weeyaan yunfiuun inay wax bixiyaan haba yaraada hadduu doonayo waa yunfiuun caadadoodii weeye halkan waxa laga dambaysiiye amwaalahum amwaalahum macnaheedu waxa weeye hanti adan lahayn haddaad bixiso ka waran ma ilahay baad ajri kaga heli amwaalahum amwaalahum waxa lagu leeyahy waa hantidooda waxaad leedahay waa inaad bixiso ama eeg kelmad baad sadaqa ka dhigan kartaa weji baad sadaqa ka dhigan kartaa maal baad sadaqa ka dhigan kartaa kolkaa waxa weeyaan qayb ka mida sadaqadiiyo maalkii ayuu ilaahay si gaara u soo qaatay laakiin shardi maalkaasi waa inuu yahay maal dayiba waa amwaalahum maalaad leedahay waa inuu yahay waxaad leedahay waa inuu yahay haddaad xaaraan baan sadaqaysanaya tiraa waran in allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ilaahay ma aqbalo waxaan ayib ahayn xalaasha unbuu ilaahay aqbalaa subxaanahu wa tacaala amwaalum hantidooda ayay bixiyaan halkay ku bixiyaan fii sabiil ilah kolley culimada laba tafsiir baa ugu jira fii sabiil ilah qole waxay yidhahdeen ilaahay dartii bay u bixiyaan waa dariiq kaste oo khayr ah oo ilaahay dartiya ayay ku bixiyaan qolena waxay yidhahdeen fii sabiil ilah jihaadka ayay ku yunfiquuna bixinayey amwaalahum hantidooda fii sabiili illaahi ilaahay dartii u bixinayey ka maali xabatin waa firioo kale waa kan tashbiihi ka maali xabatin firi xabad raashino ka warrama hal xaba ka warrama hal xaba ayaad haysataa hal xaba waxba kuu tari maayo haddaad iyadoo qallashay cuntana waxba kuu tari mayso haddaad iyadoo bislaatay cuntana waxba kuu tari mayso waa hal xabo laakiin bal hadda eg ilahay siduu kuugu barakaynayo ambatat waxay soo saartay sabca sanaabila toddoba naas waxay ka dhigan tahay dhulkaad ku ridatay ilaahay baa kuu soo biqliyey kadibna xabadii ay soo raashinkii soo baxay ayaa toddoba naas sameeyey toddoba naas ayuu raashinkii sameeyey sabca sanaabila halkii naasba maxaa ku jira fii kulli sumbulatin miatu xaba halkii naasba boqol firi baa ku jira xabadii imise firi bay noo noqotay markaa dee boqolka toddobada naas ku dhufo ila naas kastaaba waa boqole toddoba boqol ayay inoo noqotay waxay ka dhigan tahay sadaqada yar eed la baxdo ilaahay agtiisa toddoba boqol unbaa lagugu dhufanaya waxay dooni ha ahaatee toddoba boqol baa lagugu dhufanaya qur'aanka laba qaaciide ayaa ku qoran kolley xagga sadaqa labaxa marka laga hadlayo qaacido waa qaacidada odhanaysa haddaad wanaag la baxdo toban baa lagugu dhufanaya waa sax man jaa bicasharati man jaa bixasanatin falahu ashru amaaliha qaacidadaasi waa qaacido caama haddaad wanaag la baxdo wuxuu dooni ha ahaada in toban lagugu dhufto salaada aan tukanayna sow shan maaha salaada aan tukanaa muxuu nebigu yidhi waayo khamsun waa shan salaadood laakiin ajriga ay wadataa ama ay xambaarsan tahay waa intee waa khamsuun dee shan baa laynoogu toban baa laynoogu dhuftay ma ogtahay kolka qur'aanka inoogu qorani waa taa in toban lagugu dhufto haddaba aayaddani waxay inoo sheegtay qaaciidadaa qaaciide aan ahaynoo in mararka qaar toddoba boqol lagugu dhufanaya sheegtay haddaad sadaqa la baxdo toddoba boqol buu ilaahay kugu dhufanaya laakiin waxaan isweydiinaynaa ka tobanka loogu dhufanayo iyo ka toddobada boqol loogu dhufanayo maxay ku kala duwan yihiin niyada niyada ayay ku kala duwan yihiin ummaddu isku niyo ma aha kolba niyadaadu intay tahay ikhlaaskaagu intuu yahay ilaahay dartii intaad u bixinayso ayayuu ilaahay dee uu kula socdaa markaasaa qofna casharo loogu dhufanaya qofna sabcumia loogu dhufanaya waxaa jira dad sabcumi looga badiyo oo wax ilaahay og yihiin loogu dhufto iyadana waan arki doonaa maalu ladiina kuwii maelkooga yunfiquuna bixinayey amwaalahum hantidooda fii sabiili illaahi ilaahay dartii u bixinayey ka maali xabbatin firyoo kale weeyi ambatad biqlisay sabca sanaabila toddoba naas fii kulli sumbulati naas kaste waxaa ku jira miatu xabatin boqol firi halkaas waa toddobada boqol dadkii loogu dhufanayay dad kalaa jira waatan aayaddu sheegaysa wallaahu ilaahay yudaacifu wuu laablaabaa liman yashaa ciduu doonu u laablaaba laablaabkan maad garanaysaa tiradiisa lama sheegin war tira la'aan buu ilaahay laablaabaa hadduu doono sow ilaahay ma odhanin ilaahay wuxuu siinayaa eh, inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab la'aan wallahu yudaacifu waa liman yashaa ciduu doono weeyaan liman yashaa hadda eeg saddex baynu haynaa markaa cid toban loogu dhufanayo cid toddoba boqol loogu dhufanayo cid inta loo laabayo ilaaha weyni uni uu og yahay tana waa maxay arrinkaasi wallahu waasic ilahay naxariistiisu way ballaahan tahay weliba naxariista alla way ballaahan tahay caliim waana xogogaalo ilaahaybaa u cilmile kanuu tobanka u laabayo iyo kanuu toddobada boqol u laabayo iyo kan toddobada boqol wax ka badan loo laabayaba dee waa cilmigii ilaahay kolkaa niyadaadani iyada ayaa kala duwan oo camalka niyada ayaa kuu kala ilaalisa ama derajo kuugu samaynaysa niyadaadu halkaa tashbiih baa ku jiray aayaddaa markaa sadaqada aad la baxaysay ayuu ilahay waxaad arki karaysa oo raashin ah oo intaasoo dhan kuu dhalaya ayuu ilahay kaaga dhigay subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaah baa aayad kale ku yidhi iclamuu waxaad ogaatiin dadow annama alxayaatu dunyaa noloshu noloshan adduunyadu lacibun inay ciyaar tahay wa lahwun inay dheeldheel tahay horta ilaah subxaanahu wa tacaala aayaddan qur'aankaa wuxuu ina yidhi war bal waxaad ogaatiin adduunyada gebigeeguba lacibun walahwun inay tahay dheeldheel iyo ciyaar inay tiiyo tumasho culima berigii hore culimmadeennii tafsiirka dhigi jirtay aayaddan in badan bay isweydiin jireenay odhan jireen warniyow adduunyadan lacibka iyo lahwiga lagu tilmaamay waa maxay laakiin iminka culimmadeenna joogtaa wax badan bay ka og yihiinoo markaynu aragnay wasiirka ciyaartoyga ee wasaaradda idil ciyaaraha la siiyey miyaynaan ogayn inay adduunyadu gebigeeguba ciyaar tahay wasaarada idil baa loo magacaabay waynu fahmaynaa waa xaqiiq weeyi inama alxayaatu dunyaa kolka alxayaat waa nolosha baynu nidhi addunyaana waa tii gaabnayd oo min aladnaa bay ka timid ay alaqrab ama waxay ka timid baynu nidhi ayidanii'a waa alxaqiira tii liidatay weeye iclamuu waxaad ogaatiin annama alxayaatu dunyaa nolosha gaabani lacibun inay ciyaar tahay wa inay dheeldheel tahay lacib iyo lahwi waxoogaa yar bay ku kala duwan yihiinoo lacibka iyo lahwigu farqi yaroo kooban baa u dhaxeeya oo midna ragga ayaa ku ciyaara midna carruurtiiyo dhallaankaa ku ciyaarta kolkaa raggu madadaalada waxay wakhtiga isku dhaafinayaan baa lacib la yidhaahdaa lahwina waxaa la yidhahdaa waxaan carruurta yaryari caruurta ilmaha yari markuu toddoba jir ka hooseeyo guryaynu dhisan jirnay soo guryo maynaan dhisan jirin haddana maynan ka caraabi jirin markuu gobolku dhaco halkaasaan kaga tegi jirnay waxaasaa loo yaqaanaa lahwi kolkaa lahwi iyo lacib ayay adduunyada gebigeeguba ka kooban tahay runtii waxaa jira waxyaabo badanoo xilligu fasiro ayaa jira iminka aayaddan idiin sheegayo tafsiirkeegu aad wuxuu usii baxay marka dunida la arkay ciyaaraha sida ay ku tahay iminka hargeysa waad la socotiinoo ciyaaraha kubadda marka la qabanayo hargeysi way isbedeshaa dhammaan waxaad arkaysaa dhallinyartiiyo halkan wax ku wada xidhxidhan baad arkaysaa waxani muxaa midaba waxaad arkaysaa garanmo iyagoo qaarkood xidhan waxaad arkaysaa qaylada iyo buuqa ka socota adduunyada waxay noo caddaynaysaa wakhtigaa fasiray waxaa jiri jiray culimmadu waxay wakhtigii hore aada iskugu hayn jireenoo qadaad xiirka soo maydaan arag qazaca xadiidkan qazaca ku soo aroore nebigu diiday qazaca in badan bay culimmadu ka hadli jirtay warniyow qadaad xiirku waa maxay qole waxay odhan jireen waa isqorqorka meelaha marka la yar qorqoro waar bal iska da qolo waxay odhan jireen alla soomaalidu dhowr bay la bixi jirtay waa dhowrkii yaraa hablaha loo reebi jiray qoloba waxbay odhan jirtay dee laakiin qadaad xiirkii ma macno baahan yahay in la baadho horta ma u baahan yahay mise waqtigaa sheegay waqtigaa caddeeyey kolka waxyaabo badan waa qur'aankeennan eh, xikmadaha ku aasan bay ku jirtaa wakti kaste oo cusub oo soo kordhaa macnihiisa wax kaa qarsoonaa oo aadan aad u fahmin baad arkaysaa oo kolba kuu soo baxaya ayaad ogaanaysaa iclamuu waxaad ogaatiin anama alxayaatu nolosha addunyaa liidataa lacibun inay ciyaar tahay wa lahwun inay dheeldheel tahay wa ziinatun inay qurux tahay wa tafaakhurun inay faan tahay faan gebigeega nolosha gebigeegu waa faanka ah wa wa faan uun waxaad kala badsanaysiin ood ku faanaysiin fil inaad maal kala maal badan tihiin wal awlaadama aad kala ubad badan tihiin anigaa intaasoo ilmood dhalay iyo aniga hantidaydu waa intaa iyo anaga ree hebel baa lalayidha adduunyada gebigeegu waa intaa kolkaa ilahay tusaalu keenaya waa ka maali kayf baa layidhi roob oo kale weeye roobka oo acjaba uu ka yaabiyey alkufaara beeralayda nabaatuhu nabaadkiisu uu ka yaabiyey alkufaar waa beeralayda kolkaa kaafir marka luqa alcarabiya la joogo kaafir inagu gaalka inu nidhaa sow maaha kaafirku waxa wey ka wax qariyo weeyaan kolkaa maadada kafara marka la eegayo qarinta ayay ku soo aroortay kolka kan beeroolihii ihi muuna raashinkiisii qarinin raashinkiibuu aasay uu dhulka ku aasay raashinkiibuu qariyey kolka saasaa alkufaar loogu bixiyey ka gaalka ana maxaa kaafir loo yidhi ama kufaar loogu tilmaamaya ilaahay nimcooyinkiisiibuu qarinaya ilaahay waaxidka ahaabuuba dafirayba inuu u cibaadaystana uu diiday ka maali kaysin waa roob oo kale roobka oo acjaba uu ka yaabiyey alkufaara beeralayda nabaatuhu nabaadkuu soo saaray waa roob beeralaydii ay la yaabtay wuxuu soo saaray uma yahiiju wuu qalalay nabaadkii nabaadkiibaa qalalay fataraahu waad arkaysaa musfaran isagoo huruud noqday huruud waa shaygu markuu biyola'aan dareemo ayuu huruud noqdaa uma yakuunu wuxuu noqonayaa xudaaman burbur nabaadkii ayaa burbur noqday adduunyada gebigeeguba wataa shalay inan yar baad ahayd oo da'yar oo caafimaad qaba miyaadan maanta oday ahayn saddex lugood ku socda shalay haddaad ahayd inan yar oo caafimaad qaba miyaadan maanta ahayn mariid gogasha jiifa kolka adduunyada gebigeegu waa burburka waa saacadaha iska kooban weeyaan kolley ogow dee waxa weye maalin unbaad ka dhaqaaqaysaa wa fi laakhirati aakhare dhexdeeda waxaa ahaaday cadaabun shadiid cadaab daran baa aakhare dhexdeeda ah adduunyadaba cadaab wuu jiraaye ilaahay cidduu cadaabaya adduunka uu ku cadaabaaye ka aakhare waxaa loo soo qaadanayaa kan adduunyada cadaabba looma haysto waayo masaa'ibka jira sagaal iyo sagaashan musiibo ayaa aakhare lagu hayaa hal musiibe ayaa dunida la keenay halkaa musiibana waa sakaraatulmowtka waxaanaad musiibo moodaysaa gebigeeguba musiibo maaha waxaanaynu musiibo ku tilmaamaynaaye kale ilaahay mowtka musiibuu ku tilmaamay laakiin waxaan kaloo dhani waa iska basiid markaa ta aakhare iyo waxan dhiman aad eegto waa iska basiid waxba maaha ta aakhare ilaahay saas u shadiid ugu tilmaamaya uu cadaabkeyga usoo qaatay wa fi laakhirati aakhare waxaa ku dhex sugan cadaabun shadiid cadaab daran wa makfiratun iyo dembidhaafna aakhara waa laga helaa laakiin min allah ilaahay ayaa bixinaya wa ridwaanun iyo raalli ahaansho wamalxayaatu dunya noloshan adduunyada ee gaabani ma aha ilaa mataacu lghuruur mataacu lghuruur wax yaroo raaxaa oo lagugu dagayo mooyaane waa wax yaroo laysku dago mataaculhuruurka culima waxaa loo yaqaanaa mataaculhuruur wax yaroo laysku dago weeyaan ama wax lagu soo qabsado weeyaan waxaa wax lagu dagayo ama ay dameerka oo kale so wax weyne ayna ku jirin ma hor dhigtid maxaad uga jeedaa ma waxbaad siinaysaa mise ood ku qabsanaysaa waa mataaca alquruur adduunyada gebigeegu waa mataaca alquruur wey waa wax yar oo qofka aan ilaahay ka baqaynin uu ku kadsoomayo weeyaan uu ku dagmayo weeyaan waxoogaa yaroo magac buu helayaayo waxoogaa yaroo maal buu helayaayo waxoogaa yaroo aqoon buu helayaayo waxbaa iskugu yar hagaagayaa markaa kii aan ilaahay ka baqaynin horta maxaad ahayd is maayo biyuu ilaahay kaa abuuray is maayo halkeed ku dambayn doontaa is maayo inuu waxyahay unbuuba ismoodayaa aayadda qur'aankaa tashbiih ba ku jira kolley wuu iska cad yahay tashbiihu iclamuu waxaad ogaatiin dadow annama alxayaatu dunyaa nolosha gaabani lacibun ciyaar iyo walahwun dheeldheel iyo wa ziinatun qurux iyo wa faan baynakum idin dhexeeya inay tahay wa takaaurun iyo badsi fil amwaal hantida aad kala badsatiin walowlaad iyo ubadka ka maali kaysin waa roob kale roobkoo acjaba uu ka yaabiyey annabat alkufaara beeralayda nabaatuhu wuxuu soo saaray uma yahiiju wuu qalalayaa fataraahu waxaad arki nabaadkiioo musfaran huruudhuruud noqday uma yakuunu xudaaman burbur buu noqonaya wa fi laakhirati aakhare dhexdeeda waxa ah cadaabun shadiid cadaab daran baa ah wa makfiratun dembi dhaaf min allah xagga alle ka ahaaday wa ridwaanun iyal raalli ahaansho wama alxayaatu dunya nolosha gaabani ma aha ilaa mataacu lghuruur mataac yar iyo wax yaroo laysku khayaamayo mooye waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay acmaaluhum shaqadoodu ka saraabin waa dhalanteedoo kale biqiicatin bannaan cad yaalla yaxsabuhu wuxuu u malaynayaa addam'aanu ka xoogga u oomani maa'an biyo ayuu u malaynayaa xataa idaa jaa'ahu markuu u yimaado lam yajidhu shay'an waxba kama helayo wawajada allaha ilaahay ayuu ka helay cindahu halkaa agteeda fawafaahu ilaahay baa u dhammaystiray xisaabahu xisaabkiisii wallaahu ilaahay sariicu xisaab xisaabtiisu waa degdeg ow ka dulumaatin madowyo oo kale weeyi gaalka camalkiisu fii baxrin bad bay ku dhex jirtaa badda oo lujiyin mawjadaynaysa yaqshaahu waxa sii daboolay oo qariyey mawjun mawjad ayaa qarisay min fowqihi uu ka sii sarreeyo mawjun mawjad kale min fowqihi uu ka sii sarreeyo saxaabun daruuro ay ka sarreeyaan dulumaatun waa madowyo bacduhaa qaarkood fowqa bacdin qaarka kale ay ka sarreeyaan idaa akhraja marka uu soo saaro yadahu qacantiisa markuu soo saarana lam yakad ma sigayo yaraaha inuu arko waman lam yajcal ilaahu lahu nuuran ilaahay kuuna nuur siinin famaa lahu min nuur yaa nuurin karaya yaa nuur siin karaya wax nuur ah uu leeyahay ma jiro qofkuuna ilaahay nuur siinin aayaddan qur'aanka ah ilaahay muslimiintu ka soo hadlay wuxuuna soo tilmaamay muslimiintu aakharo inay nuurun calaa nuur aayadihii baa ka horraysay aan soo maraynay aayadihii halkan hore aan ku soo marnay baa ka horraya nuurun calaa nuur qofka muslimkii waa nuur nuur loo geeyey baynu soo nidhi waa nuurkii fitrada oo nuurkii hidaayada loo geeyey kolkaa nuurun calaa nuur buu muslimku ku dul socdaa nuurulfitra iyo nuurulhidaaya markay isxilaan waa nuurun calaa nuur ninka gaalka anaa waa ulumaatun bacduhaa fowqa ulumaat ulumaatun bacduhaa fowqa bacdi waa madow madow loo geeyey wey ninka gaalkii wuxuu ku sugan yahay ama halka uu jooga marka gaalkiibuu ilaahay shaqadiisa inagala hadlay u fiirsa hadda waladiina kafaruu kuwa gaaloobay acmaaluhum camalkoogu ka saraabin waa dhalanteed oo kale waladiina kafaruu kuwa gaaloobay acmaaluhum camalkoogu ka saraabin waa dhalanteed oo kale biqiicatin bannaan yaalla waxaa la yidhaha saraab ereyga saraab ah carabiga waxa weeye maad aragteen oo kale toosan markaad istaagto eed meel fog eegto waxaad biyo moodo barqankii ama meelaha saxaaraha ah oo kale meel fog biyo aad mooddo inay ka walaclaynayaan markaa tagtana aan biyo ahayn waxaasaa la yidhaha saraab waa dhalanteed weeyaan ama dhalaan habaabis weeyi shay iska dhalaan habaabisa weeyi haddaba ninka gaalka ayuu camalkiisa ilaahay laba tashbiih inoogu sameeyey mar wuxuu ina yidhi acmaaluhum ka saraab waa dhalaan habaabis oo kale ninka gaalkaa ah camalkiisu marnow ilaahay wuxuuna yidhi isla aayaddan dhexdeeda ow dulumaatun fii baxrin lujiyin waxaad mooddaa camalka gaalka dulumaad baad mooddaa madowyo ayaad mooddaa haddaba gaalka shaqadiisa labaa loo kala qaadaa mid waxa weeye eh, mid ixsaana ah, ixsaan waad arkaysaayo hay-adaa jira eh, dadka baahan baanu caawinaa leh ujeeddo kaste ha ku hoos wataan dadka baahan baanu caawinnaa qaxootigaannu u soo gurmanaa haddaba ixsaanka waxa muuqaalkiisu ixsaanka yahay ee noole ay ku caawinayaan wax nool ay ku caawinayaan kaa ilaahay wuxuu ka dhigay kasaraab waxay islahaayeen abaal ku yeelanaysiin oo aakharaad wax ku helaysiin ilaahay kasaraab buu kaa ka dhigay waa dhalanteedoo kale ama dhallaan habaarisoo kale weeye kolka waxay islahaayeen ajri baad ku helaysiin laakiin yaxsabuhu dam'aanu maa'an biyuaa la moodaa xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shayan iyagu waxay islahaayeen abaal baad ku helaysiin aakhare markay ilaahay u yimaadiinna lam yajidhu shayan bal e wawajada laaha cinda ilaahay cuquubadiisii bay bartaa ka helayaan waxay abaal ku helaan daaya cuquubay ku qaadanayaan fawafaahu xisaaba waxa weye wixii camalka khayrkaa u egaa weeyaan wixii khayr u egaa ayuu ilaahay inooga dhigay saraab hadduu shaygu sidiisaba una khayr ahaynna ka warran waxaan gaalku samaynaya hadduuna khayrba ahaynna waxa weeye ulumaatun ow waa camalka gaalka ee laakiin aan suuradiisa guud suurad khayra ayna ahayn ee markiisa horeba iska xun ow ka ulumaatin fii baxri nujiyi wladiina kuwa kafaruu gaaloobay acmaaluhum camalkoogu ka saraabin waa dhallaan habaabisoo kale biqiicatin bannaan cad taala yaxsabuhu uu moodayo addam'aanu ka oomani maa'an biyo ayuu moodayaa xataa idaa jaa'ahu markuu u yimid lam yajidhu shayan waxba ma helin wuu waayey wawajad allaha ilaahay buu halkii ka helay cuquubadiisii iyo cadaabkiisii cindah fawafaahu ilaahay baa u dhammaystiray xisaabahu xisaabtiisii wallaahu ilaahay sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisuna waa degdeg ow ka ulumaatin ninka gaalka ah camalkiisu waa ka eeg ninka gaalka xuni waa hal madow lama odhan waa ulma lama odhan waa ulumaad camal kastuu sameeya waa ulmaad waa madow madow madow madow loo sii geeyey weeye ow ka ulumaatin waa madowyo oo kale fii baxrin bad ku dhex jira badu ma madow yahay markayga horta sidiisuu shaygan inuu madow yahay oo ulumaad uu yahay haddana wuxuu ku dhex jiraa fii baxrin badu ma madowdahay lujiyin mawjadaynaysa mawjadu ma sii yaqshaahu mawjun mawjad baa ka sarraysa min fowqihi mawj mawjad kale ay ka sii sarrayso mawjaduhu ma madow yihiin min fowqihi saxaab daruuraa ka sii sarreeya daruuruhuna madow ma kordhinayaan ha imise madow baad haysaa waa saddex madow waa madowgii badda iyo madowgii mawjadda iyo madowgii daruurta iyo shaygoo markiisa horeba madooba waa camalka gaalku uu samaynayo sidiisaba sawirkuu leeyaha sawirkaasa ibnu cabbaas oo kale wuxuu yidhi saddexda madow ee ilaahay tilmaamaya waxa weeye qowlkiisii qowlka gaalku waa madow ficilkiisii ficilka gaalku waa madow caqiidadiisii caqiidada gaalkuna waa madow kolka saddexduba waa saddex madow oo qofkii gaalkaa uu isla haysto weeyaan waa kolkaa saddex madow iyo saddex dulmo uu ninkan gaalkii isla haysto weeyaan culimmada qaarkood sidaasi aan ahayn bay u dhigeenoo waxay yidhahdeen xasanulbasri oo kale raggii dee taabiciintii tafaasiil ay siiyeen baa jira ragga waxay ku macneeyeen saddexda madow ee gaalka lagugu sheegay waxa weeyaan bay ku yidha waxay yidhaahdeen marka koobaad alkaafir laa yadri alxaq ninka gaalkii maxay ma garanayo xaqa ma garanayo waa hal madow walaa yadri annahu laa yadri haddana ma garanayo inuuna garanaynin inuuna garanayn xaqana ma garanayo inuu garanayo ismoodayaa kaa ka kasi ayaan darani waa kaa ka khatartii waa ka haddaad ka waran qof xun tahay oodan isogaynba inaad qof xun tahay maad bogsani haddaad bugto ka waran oodan isogaynba inaad bugto dhakhtar mawtegi kolka waxa weeye marka koobaad alkaafir laa yadri alxaq kaafirku xaq ma garanayo waa jahli kolkaa basiida baa la yidhahdaa laa yadri alxaq xaqoodan garanaynin waa basiid shayga haddaadan garanaynin ma adka walaa yadri annahu laa yadri haddaadan garanaynba inaadan garanayn ka waran wajacli murakaba wayactaid annahu yadri wuxuuba moodayaaba inuu caadiba u garanaya ayuuba moodayaaba waa saddex madow oo halkaa isbarkan ayaa halkaa ku jira ow ka dulumaatin waa madowyo oo kale fii baxrin bad ku dhex jira badda oo lujiyin mawjadaynaysa yakshaahu uu daboolayo mawjun mawjad min fawqihi uu ka sii sarreeyo mawjun mawjad kale ay ka sarrayso dulumaatun madowye ayuu ku dhex nool yahay bacduhaa qaarkood fowqa bacdin ay ka sii sarreeyaan qaarka kale idaa akhraja yadah gacantiisa markuu soo saaro shayga kuugu dhow ma taqaanaa horta indhoolaha gacantiisa iyo afkiisu may kala lumaan indhoolaha gacantiisa iyo afkiisu may kala lumaan ma kala lumaan shayga kuugu dhow ee taqaanaa waa gacantaada gacantaada waa taqaanaa hadday xaggan kaa xigto garanaysaa hadda ha arkinba hadday xaggan kaa xigto waad garanaysaa soo fidito afkaagii kama lumaysa qacantaadii caadi baad ayaa afkaagii u helaysaa shaygii aan laga lumi jirin ee qacantiisa ahaa ee ugu dhowaana ma arki karaya baa la yidhi kaa maxaad ka rajayni markaa de kaan qacantiisan arki karayn balka war waa ninka kaa hadda indhahan wuu qabaa laakiin kuwii ayaa ka maqan laa tacmal absaar walaakin tacmal quluub alatii fii suduur kuwii halkan gudaha iyo laabta inoogu jiray ee xaqa iyo baailka inoo kala saarayay ayaa ka maqan ulumaatun waa madowyo bacduhaa qaarkood fowqa bacdin qaarka kale ay ka sarreeyaan waa halka ilaahay muminka uu ka yidhi nuurun calaa nuur idaa akhraja yadahu gacantiisa markuu soo bixiyo lam yaked ma sigayo yaraaha inuu arko lam yaked kaafku iga hoos dhabay kitaabkaygani kaafkuma hoos dhowno kolley lam yakid maaha waa lam yaked lam yaked ma sigayo yaraaha inuu arko waman qofka lam yajcal illaahu lahu ilaahay qofkuuna u samaynin nuura nuur famaa lahu uma aha min nuurin wax nuuri haba yaraade eh ilaahay qofkuuna nuur siinin cid nuuri kartaa ma jirto ilaahay ayaa bixiya markaa nuurka aayaddaana tashbiih baa ku jira kolley tashbiihu tamhiiliya layliska labaad tashbiihu tamiil min ayrihi fi ma yati tashbiihyadan ii kala sheeka tamiiliga ah iyo ka aan tamiiliga ahayn ii kala saar markaa qaala busayriyu ninkii busayri la odhan jiray wuxuu yidhi wannafsu kaifli in tuhmilhu shabacala xubi radaaci wain tafdimhu yanfadimi busayri waa nin gabayaa ah oo runtii wuxuu ahaa nebiga in badan ammaanay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi intuu ninkani nebiga ammaanay de waxaan u malaynayaa qof kaste oon la soconin waa naadirba intuu nebiga ammaanay malayn maysiin laba gabay ayuu leeyahay oo mid kastaaba waa nin ree masar ah waa masri ninkani ammaanta rasuulkana runtii ilaa xad buu ammaanay rasuulka waxyaabaha aadka dadka u soo jiita waxaa ka mid a markuu lahaa kaana zaydun yalqa alxijaarata canhu ina ruuxii linacli zaydin fidaau waxyaabihii rasuulka maalintii ma garanaysa nebiga la shiidayey ee la shiidayey zayd buu ahaa saw maahay ninkii rasuulka dhagaxa iskaga dhigayey saxaabada qof qof buu soo qaataa mararka qaar markaasuu ku leeyay kaana zaydun yalqa alxijaarata canhu rasuulka waxa dhagaxa laabta uga dhigayey buuhi ninkii zayd la odhan jiray markaasuu zayd aad iyo aad u jeclaaday maadaamuu nebi maxamed difaacayuu dhagaxa ka difaacayay markaasuu yidhi ina ruuxii linacli zaydin fidaaun allah ilaha naftayda waxaan ku furan lahaa buu yidhi kabaha zayd kabaha zayd naftayda waan ku furan lahaa ui maaha isagaba kabihiisaan ku furan lahaa ui naftayda kolkaa ninkani rasuulka aad buu u meelo lagu qabsaday way jiraan oo waad ogtihiin meelo lagu qabsaday way jiraan meelo runtii uu aad iyo aad xikmado waaweyn uu la yimidna way jiraan qaala busayri wuxuu ninkii busayri loodhan jiray markaa waa xikmad wnafsu kan iflin tuhmilhu shaaba calaa xubi radaaci wain tafdimhu yan faimi mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun wanafsu naftaadu qofow ka ifli waa ilmo yaroo imika dhashay oo kale naftaadu waa ilmo yaroo imika dhashay oo kale haddaad xumaha u dayiso ilmahaa yaree naaska nuugaya haddii nuugmada laga dayin waayo isagoo garhlesow naaskii dooni maayo haddii nuugmada loo daayo ka waran dee wuu wadayaa un naftaadu waa ilmo yaroo imika dhashay oo kaleoo haddaad ka qabatana waxa xumaha ay samaynaysana waa ilmaha naaska haddii laga guriyo ka gurhaya haddii loo daayona dee wadaya un wanafsu naftu ka ifli waa ilmo yaroo kale in tuhmilhu hadaad ku ilowdo naaska haddaad u dayso hayska iska nuuge shabba wuxuu ku barbaaraya calaa xubi radaaci nuugmada jacaylkeyga ayuu ku barbaarayaa wain tafdimhu hadaad ka gurisana yanfadimi wuu ka gurayaa hadaad ilmaha yar naaska ka qabatood ka guri istidhaana dee si fudud buu uga guri haddaad u daysana de nin weyn buu naaskii dooni tashbiih baa ku jira wa qaala fii wasfi saxaaba isla isagii un weeyaanoo saxaabada nebiga ka hadlaya wuxuu yidhi kaannahum fii duhuuri lkhayli nabturuban min shiddati alxasmi laa min shiddati alxusumi kaannahum min duhuuri اlkhayli naabt ruban min shidati اlxasmi la min shidati اlxuzumi mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun kaannahum waxaad moodaa saxaabada rasuulka fii duhuuri lkhayli dhabarka fardaha sida ay ugu sugan yihiin nabtu ruban naba cagaar yaroo meel taaga ka baxay baabad moodaa saxaabadu siday dagaalyahanka u ahaayeen halka ay joogaan halkay ku tukadaan halka ay seexdaan halka ay fadhiistaan halka ay ku nastaan intuba waxay ahayd dhabar faras saxaabada dhabar faras bay ku seexan bay ku nasan jireen dhabar faras bay ku tukan jireen mararka qaar way dhacday kolkaa dhabar faras ayay saxaabada wuxubaay u haayeen kolkaa saasuu u eegayo wuxuu hi dee fardaha ka dul muuqdaa dee malaha rag maahee waa cagaar yaroo meel taaga ku yaalla cagaarka maad garanaysaa waa muuqaalkan saxaabada taagga ay ku yaaliinna dhabarka faraskiisa ayuu taaggii kaaga dhigaya ayuu kugu tashbiihinaya kaannahum waxaad mooddaa saxaabada buu yidhi fii duhuuri alkhayli fardaha dhabarkooga markay ku dhex jiraan nabtu ruban nabaati taag ku yaala ayaad moodaa min shiddati alxasmi xagga adayga cagaarku miyuu ka go'aa halkuu ku yaalla haddaan laga goynin kolkaas saxaabadu kama dhacaan faraska farasku intuu doono hadduu cararo kama dhacaan siday doona miyaa loo eriyo kama dhacaan saxaabadu waa ragaadu adadag waa min shiddati alxasmi buu ku leeyahay waa adayg ilaahay uu siiyey weeyaan saxaabadu aad bay u adadag yihiin laa min shiddati alxusmi buu ku yidhi xusmi ma garanaysaa war waxaad moodaysaa saxaabigu markuu faraska fuulo in lagu dul xidhxidhayo oo xadhka lagu abadkaynayo oo la odhanayo yna ka dhicin waa rag tababaranoo wuxuu ku leeyahay iyo halkan aadad moodaaba inay ku dul yaalin xididaa ugu yaalla faraska buu ku leeyahay farduhu waa de waa nicam xadiidkiibaa inagaga filan faraska ammaantiisa alkhayl macquud binawaasiha alkhayr ilaa ywmi alqiyaama foodooda ayuu khayrku ka laadlaadaa ilaa qiyaamada waa xaqiiq weeye fardaha oday soomaaliyeed baa beri ani kelmadiiga sheegay aad baanula yaabay runtii odayga wuxuu ihi berigii libaaxu waddanka joogay ayaan tuulo sankor u soo doontay buu ihi qaali bay ahayd buu lama heli jirin meel baa la dhigi jiray oo martiduun baa loo samayn jiray sankorta yar ee la helo maalinta ay marti baa la odhan jiray sankor baa shaah baa la siinaya waxoogaa sankoran tuulo ka soo iibsaday baan go'aygii cidhifkiisa ku guntaday buu yidhi anoo go'ii uu igu guntan yahay ayaan libaax ka baqoo faraskii baan sii daayey xawaano adag baan ku sii daayey buu yidhi xoog u cararaya ayaan arkay buu yidhi sankortii yaraydoo iga furatay sonkortii yarayd oo iga furatay baan arkay buuhi waa naxay wuxuu xasuustay qiimaheegii iyo suuna mar dambe u helaynin iyo halkuu u soo maray markaa faraskiiba waan ilaawayo intii yarayd baan ku soo boodo waan ku dhegay buuhi saa markuu u qabtuu ku dhegay ayaan faraska hortiisa hore ku dhacay buui waan ka duulay buui faraska lugihiisii hore aniga igu soo hagaagay buui farasku saddexdii lugood ayuu dhulka la galay tii igu soo hagaagtayna way duldhiga iguma joojinin buui tii igu soo hagaagtay halkuu ku joogsan lahaa way ka qabtay buui farduun waa nooca maxaad kala yaabin miyaadan arag dhashooda xoolaha dhashooda miyaadan aragtay kii nabigu tilmaamayey dhasha kuma joogsadaan dhashooda laakiin cagtay sidaa u yar dul wadwadaan waad aragtay waa qaybta mutakhayilada la yidhaha weeyaan mufakirada maaha mutakhayilada weeye insaan kastoo mutakhayilada male tan dambe xoolo weynala leeyihiin waxaad arkaysa way garanayaan kolkay garanayaan waraabij markuu soo hor way ka didaan laakiin hadduu ka maqnaado ma baqaan baid waa muakirada taqaana tan bartanka mutakhayiladuna waxay taqaanaa juiyaadka kolkaa juiyaadka way garan karaan kaanahum waxaabaad moodaa saxaabada fii duhuuri lkhayli fardaha dhabarkooga markay ku yaaliin nabtu ruban cagaar meel taaga ka baxay baad moodaa min shidat alxasmi siday ugu adadeg yihiin meesha laa min shidat alxusmi sida loogu xidhxidhayse ma aha buu ku leeyahay meesha in lagu xidhxidhay hamoodin in sha allah nambarka saddexaad waqaala almutanabi fi wasfi اlasad bartaa hainoogu joogo wallahu aclam